xaafid ibn axmed alxakami kam shuruud lcibaada cibaadada shuruudeedu shuruudda ay cibaadadu ay leedahay oo lagu xiray waa imisa waa meeqo shardi jawaabtu waxay tahay marka sheekhu wuxuu ku jawaabay shuruudu lcibaadati halaatha shuruudda cibaadada looga baahan yahay siday cibaado u noqoto oo alla maaragta u aqbalo oo alla raalli uga noqdo waa saddex shardi alawalu shardiga koowaad waa sidqu lcaziima qofka casiimadiisu inay run tahay oy adag tahay waa inuu go-aan rasmiya uu leeyahay huwa sharطu fii wujuudiha waa shari marka waxay sharti u tahay in cibaadadii la helo sideedaba qofku wax walba uu samaynaayo laba shay buu u baahan yahay qudro iyo iraado yuu u baahan yahay qudro waa maxay waa awood haddaad tidhaahdo cunug sana jir ah toban kiilo culays ah qaad ma qaadi karaa ma qaadi karaa sababtu maxay tahay qudradii baa maqan awood ma jirto soo ma waa macduur ko waxaad aragtay nin maaragtay labaatan jir ah oo salaadii lagu kari laya ya muxuu ahaa salaadiyu zagsaagaa war maxaa kugu dhacdaa tihaahdana wallahi insha allah allah na hanuuniya iyo waxaasuu ku leeyahy marmarsooyinkaasu keena ninkaa marka maxaa salaada u diiday haddii iimaankiisa uu dhab yahay oo uu maaragtay rumaysan yahay akhira in la isku cadaabayo oo salaada ka tegideedu ay khatar tahay oo axaadiis saxiixo ay ku tilmaantay xataa in diinkii looga baxaayo oo arrinkeedu uu shadiid yahay qofka salaada ka taga maaragtay lala soo kulminaayo fircoon iyo maaragtay qaaruun iyo ya maxaa keenay waxbaa jira yani awood dariima jirta mogtahay cunug yaraayo oo sana jirka ahaa oo dhagaxa tobanka kiila qaad lalahaa oo kale miyuu lamid yahay ya intuu soo weeseysto oo maaragtay masjidkii maaduu dukado miyaa uu kari laaya ma jirto waa karaa maanta dhan waxaad mooda yani waxuu ka shaqeynayo wax xisaable maaha juhdiga uu bixinayo waxaa maanta inuu berooni dheelaya dhici karta waa juhdi aada u badan waa wareega afar labaatanka saac sheekada iyo nashaadkiisu waa u badan yahay laakiin salaadda markay noqoto balaayaa saaran cilada marka yani rasmiga haysta qofkaa maxay tahay awood darri miya iraadadii baa khariban doonistii baa hallaysan agarso ma yani caziima ma jirto yan malihin anagu maaratay maba rumaysnama inay salaadan ku waajibtahay iyo malihin taas taas waa wax qalbiga ku jira oo way dhici kartaa inuu rumaysan yahin alla ku waajibiye oo laisku ciqaabayo laakiinse bele kala haysata dacfi baa jira iimaankiisii yaa maaragtay naqsi weyn uu ku jiraa oo cadaabkii alle ee darnaa iyo wax sugaya aakhiro yaad moodaa in maaragtay mugdimugdi uga jira acmaalaad moodaa oo shahwadii ka haalib noqotay ma garat markaan weynaado oon afartan gaaro yaan dukana ule markaasgeli doona yuu ku leeyahy waa nasiib daro inuu afartan gaar ayaa u sheegay marka cilada haysata maxay tahay iraadadii waa doonistii yaa khariban haddii marka qofkii laga helo awood iyo doonis dhammaystiran ficilkii waa laga helaa waa nicmo alla noo gala ma garata musayariin maaragtay oo dhinac kastaa manihin annagu alla wuxuuna siiyey awood iyo iraado labadaba oo aan wax ku samayno marka markaad aragto qofkii wax samayn kari waayey labada mid unbaa si ka yihiin marka wujuudka cibaadada waxa uu shardi ah iraado iyo go-aan adag inuu shiikhu yiraahdo waa wax meesha ku jira marka iraadadaas marka waa shartun fi wujuudiha fi wujuudi cibaada tan koowaad waa taas anugu runtii yani taalacashadeydu waa iska liidataa ma arkin qof maarata shardigaas sheega shiikha ka hor labadan shardi oo kale oo ikhlaaska iyo maarata muwaafaqada kuwaasa aada mashhuur ah wathani marka shardiga labaad wuxuu yahay ikhlaasu niya in niyadii la saafi yeelo oo uu qofku cibaadadii alle ula jeesto allena ula jeedo oo cibaadada alle uu maaratay ula qasdo qasadkiisii wax niyadiis ku jira ay noqoto oo aanu wax kale ku darin istustus iyo dadku maarata ha jeclaadaan iyo ha lagu ammaano iyo waxaas u samayn maayo cibaadada alluu la mucaamaloonaya ma garate marka waa in ikhlaasu niya wax la yidhaha ay jirto oo alle cibaadada ula jeedo haddaanu alle cibaadada ula jeedin waxuu ka faa'idaya male bal waa lagu cadaabayaa wathalithu shardiga saddexaad waa muwaafaqatu sharci aladii amara allahu tacaala an yudaana ila bihi wahuma shartaani fi qabuuliha shardiga saddexaad waa maxay muwaafaqatu sharci aladii amara allahu tacala an yudaana ila bihi waa in sharcigii alla uu faray isaga in diin laga dhigto mooya in wax kale diin laga dhiganin waa inuu sharcigaa waafaqo oo cibaadadaas aanay noqonin wax muxdath ah oo maaragtay dadku i jeebkooda kala yimaadaan man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddun qofkii camal sameeya annaga diinkeennu aanu ku taagnayn waa marduud camalkaasu lagama aqbalo man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun qofkii kusoo dara diintan wax uu diin ku sheegaayo oo aanna diin ahayn waa lagu celiyaa bidcu ku dhacay weliba waa dembi weyn oo khatara marka cibaadada aad samaynayso waa in wax alla iyo rasuul noo sheegeen ay yihiin oo nala faray ama si waajibnimo ah ama si sunno ah waa in amar jiraa ama waajib ah ama sunno ah marka waa in shareecadii la waafaqo oo qofku maalan hadduu cibaadad uu samaynaayo aanu maaragtay suuraba iska yeelin salaaddii buu dukanayaa markaasa arkaanteedii iyo shuruudeedii iyo waajibaadkeedii iyo waxbuu maaragtay sidii la raba ula imaan maaye waxbuu ka gaasiraya ama waxbuu ka khaldaayaa waxyaabaa qaarkood waxay keeni karaan salaadaas inaan waxbaba laga aqbalinba afartii ragco waa dukade waa rukuucay waa sujuuday faataxa waa akhriyey laakiin haddana waxaa dhici karta in maaragtay eh, ama tahaaradiisa ay waxsi ka yihiin ama arkaantii salaadda qaar uu maarata ka tegaayo waxba kaman jiraan salaadaas marka waa in cibaadada la sameynaya lafteeda ay sharciga waafaqsan tahay maaha adigu m maahid maaragtay qof suur rabo iska yeelay ma addoon baa tahay sidan ii caabud baa alla ku yiri sida alla ii caabud uu ku yiri waa inaad u caabudaa ah maaha inaad tiraad muqdad salaad baa la rabay dee salaadii dan la imid aniga suuradeedii iyo muuqaalkeedii maxaan bashi anuu waaba dadaalay waxba kama jiraan markaas hadaadan waafaqin haddaadan waafaqin shareecadii mararka qaarkood waxaa dhacaysa in yani cibaadadaadii aan waxbaba laga aqbalin mararka qaarkoodna waxaa dhici karta inaad ku dambowdo marka shuruuddu waa maxay waa saddexda waa in iraado go-aan ay jirto oo go-aan adag uu jiro kan labaadna waa in niyadii ay saafi ay tahay oo allah ula jeedo qofka camalkii tan saddexaadna waa maxay waa in shareecadii lagu waafaqo cibaadada aad samaynayso oo aad adu saa rabta aad iska yeelin marna cibaadadu bu qofku jeebkiisa kala imaana ama nala amrinba marna tii nala amrin lafteedii yuu wax ka khaldaa intaba lama ogola wahumaa marka labadan shardiya dambe kan labaad iyo kan saddexaad waa ikhlaaskii iyo mutaabacadii macnaha shareecadii la waafaqee shartaani fii qabuulihaa cibaadadii in la aqbalo iyay shardi u yihiin saddexdii shay uu sheegaba wuxuu rabaa waadku inuu sharaxo haddana wixii ka gaarnaan marka ka sheegayna haddii la yidhaahdo su-aal kalu marka isweydiiyey oo saddexda uu soo sheegay saddexdii shardi yuu rabaa mid walba inuu haddana su-aal intuu ka dhigo haddana ka jawaabo ma huwa sidqu lcaziima su-aasha sagaalaad marka maxay noqotay yani go-aanka adag ee qofku maaragtay uu gaarayo oo iraadadii go-nayd ah oo jaazimka ahayd maxay tahay jawaabtu marka waxay tahay buu leeyahy shiikhu huwa tarku الtakaasuli wالtawaani wehsidii iyo maaragtay dibudhicii inuu qofku faraha ka qaado wa badlu ljuhdi dadaalka ugu badan inuu bixiyo fii an yusadiqa qowlahu bificlihi wixii uu ku hadlay ee wanaag ahaa inuu ku rumeeyo ficil ahaan oo fal ahaan laga helo ee intuu wanaag sheegto inuu ficilkiina wax xun ka dhigo wax saxa maaha waxaas sidqulcaziimana ma aha qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluuna kabura maqtan cinda allahi an taquuluu maa laa tafcaluun dadka muuminiinta ahow maxaad ugu hadlaysaan waxaadan samayneynina waxaa la sheegay inay qaarkood dhihi jireen sida ibn cabaas iyo laga wariyey alla jihaadka ama camalka ugu wanaagsan haddiina loo sheego waan samayn lahayn markaasaa loo sheegay oo imaanun billahi la yiri oo kadib jihaad lagu xijiyo oo marka qaarkoodna jihaadkiiba dalbi jireen baa la yiri oo haddiina lagu waajibi waan samaynayna bay dhihi jireen markaasaa jihaad dalab yaad ku hadlaysaan haddana markii jihaadka marka laynku waajibiyey qaarkiin waa kaasaa uxud jabayba ma garat marka maxaad ugu hadlaysaan waxaadan samayneynin marka dadka qaarkooda waxaas laga helay maaha muminiintii o dhan maaha muminiinta badankooda way fiicnaayeen laakiin dad maaragtay wax dalbanaya oo le maxaa maaratay naloogu waajibin waayey oo haddana waxaad arkaysaa ballankii ka baxaya waxaa kaloo lagu fasira aayadda dadka ballanka gala sideedaba ballankana waa culamadu isku khilaafeeno qofku hadduu ballan qof u sameeyo inuu fuliyo mawaajibba mase waa sunna qaar baa waa waajib leh gaar ahaan haddii qofkii maarata wixii khasaare kasoo gaarayaan hadduu maarata ballankaas mathalan wuxuu wuxuu ku yiri niyo waan guursanayaa buu yiri markaasaa tiri waayahay guurso anaa ku taageeraya intaasoo mathalan xoolaa kugu taageeraya de markuu guursado hadii eh, la taageeri waayo de qofkii wa waa dhib weyna loo geystay yani imaam maalik oo kale waxaan filayaa inuu leeyahay waajib bay ku tahay qofkii taasi culamada qaarkoodna waa sunay leeyihin marka maxaad ugu hadlaysaan wax aadan samayneynina kabura waxaa weynaada maqtan caro cinda allah alla agtiisa an taquluu inaad ku hadashaan maa laa tafcaluuna wax aadan marka waa kaasa qofka marka qaarkood waxbuu ku hadlaa war wanaagsan oo qurux badan buu sheegaa ficilkiina laga heli maayo maxaa ugu wacan sababtu maxay tahay waa casiime xumo iraadadii baa khariban iraadadiisii iyo doonistiisii yaa tacbaan ah su-aasha tobanaad shardigii labaad buu rabaa marka shiikhu inuu su-aal ka keeno jawaabna ka bixiyo maa macnaa ikhlaasi niya in niyada la saafi yeelo macnaheedu muxuu yahay jawaabti wuxuu yihi huwa an yakuuna muraadu lcabdi bijamiici aqwaalihi wa acmaalihi الظaahirati wاlbaطinati ibtigaaa wajhi اllahi tacaala waa in ujeedada qofku ay noqoto uu ka leeyahay hadalada uu ku hadlaayo iyo ficilka uu samaynaayo kuwooda muuqda iyo kuwooda qarsoonba doonis uu doonaayo wejiga alleh iyo waxa alle agtiisa ah qaala allahu caza wajal alla waxa uu yihi wamaa umiruu ila liyacbudu llaha mukhlisiina lahu diina weliba meeshan waxaa laga hadlayey waa ahlu kitaabkii baa laga hadlayay iyo mushrikiintii wamaa umiruu lama farin ba alla uu leeyahay ilaa liyacbudu allaha inay allah kaliya caabudaan moogiye mukhlisiina lahu diina iyagoo diinka u yeelaya xunafaaa diin xuno kasta maarata ka leexday oo diinkii wanaagsanaa u jeestay wa qaala tacala alla wuxuu yidhi wamaa liaxadi cindahu min nicmatin rasuulkii baa laga hadlayay sal ly slam yacni qof nicmo kule ma jirta alla uu leeyahay iyo gallad uu u galay ila marka gallad qofka loo galo waxaa dhici karta inuu xaqi kuwa hadalkiisi ama kuwa camal falkiisi tago isagoo ilaalinaya dadkaas gallada kuleh laakiin galladiba marka haddaanay jirin acmaasha uu sameynaya qofka waxay noqonaysaa khaalisa liwajhi illahi saasay u badan tahay inay noqoto wamaa liaxadin qof maaratay qofna kuma cindu rasuulka sal slam agtiisa min nicmatin gallad oo tujzaa lagu abaalmarinayo maarata u baahan yahay ku qasban yahay inuu maaragtay ku abaalmariyo laakiin wuxuu u samaynayaa wanaaggaas uu rasulka sal sl samaynaayo waxa uu samaynaya ila ibtiqaa wajhi rabbi laclaa wejigii rabbigiis ee sareeyey unbuu doonaya wax kale ma rabo alluu la mucaamuloonaya marka thawaabkii alluu rabaa wa qaala tacala alla wuxuu yidhi inamaa nuطcimukum dad wanaagsan oo muminiina ah laga hadlaayo suura insaan inamaa nucimukum anagu arinku si kale maahane waxbaan idin siinaynaa liwajhi illahi alla dartiis baan cunno idin siinaynaa waan idin quudinaynaa laa nuriidu minkum inka dooni mayno jazaan abaalmarin walaa shukuuran iyo maaragtay mahadin yani ficilna inkama rabno jaza inkagama rabno ammaan afkaa xataa idinkama rabno marka yani abaalmarin xoolo ah iyo ammaan oo hadal ah midaan inka rabno ma jirto wa qaala tacala wuxuu yidhi man kaana yuriidu xarث اlaakhirati nasid lahu fi xarثihi yani qofka camalka uu samaynaayo ku doonaya aakhira beerteedii yani ajarkeedii buu rabaa iyo abaalmarinta aakhira jirtay markaasuu aakhira rumaysan yahay oo uu camalkii loo baahnaa uu samaynaya nasid lahu fi xarثihi qofka waan u ziyaadinaaba alla uu leeyahay beertiisi iyo wixii uu faranayaan u ziyaadinaa oo camalkiisi baa loo laba laabaa abaalmarintii baa loo ziyaadiyaa labalaab fara badan waman kaana qofkii ah yuriidu waman kaana yuriidu doonaya xarha adunyaa addunyada beerteedii unbuu rabaa yani maqsuudkiisa iyo wax uu doonayaba waa un adduunyo keliya nu'tihi minha waan ka siinaa yani waa haddaan doonno sida aayad kale alla uu sheegay wamaa lahu fi laakhirati min nasiib aakhirana wax nasiiba uu leeyahay ma jirto iyo wagayriha min alaayaat iyo maarata aayadahaas kuwaan ahayn oo kaloo badan oo ikhlaaskii ka hadlaaya wabilahi towfiiq